ay ahayd markii sulxulxudaybiye laga soo laabtay ahayd heshiiskii oo quraysh nabigu la galay markuu ka soo laabtay aheed habeenadii la hareeraynaayey oo aan weli la furan habeenadaas gaajaanna asiibtay asaabadnaa majaacatun gaajaanna asiibtay layaaliya khaybara habeenadii khaybara la hareereeyey falamaa kaana markuu sugnaaday yowmu khaybara maalinkii khaybara yowmu khaybarana waa yowmu fadxihaa maalinkii khaybar la furtay wey maalinkii muslimiintu ay yahuudda ka furteen maalinkaas markuu sugnaaday waqacnaa waxaan ku dhacnay fi lxumuri dameeraha dameeraha alahliyati ee dadka la joogto dadka la nool waa dameerahan la rarto dadka la nool alxumuru alahliya waqacnaa waxaa loo isticmaalaa shayga si kada ah si kada ah markaa min qayri qastin aad uga dul tagto waxaa loola jeedaa hanannaa waa qaniimaysanay weeye waqacnaadu macnaha si fudud ah ilaahay faraj u furay markaasaan qaniimaysanay weeye marka waqacnaada waa hanannaa waa qaniimaysanay weeye waqacnaa waan ku dhacna waan qaniimaysanay filxumuri dameerihii alahliyati ee dadla joogtaa waa dameeraha larito la rarto wuxuu ka ixtiraasaa alxumur alwaxshiya xumurulwaxshi ama dameer farowga kuwaasaa jira laba dameeraa jira dameero waxaa la dhahdaa xumurulahliya waa kuwan dadku rarto kuwana waxaa la dhahdaa xumurulwaxshi oo ximaarulwaxshi waa kuwa duurjoogta ah oo la ydhahda dameer farowga marka kuwan oo dadku rartaan kuwaasaan qaniimaysannoon gaaladii ka helnay fantaxarnaahaa waa gowracnay marka waa qalnay gaajo aad noo hayday markaan helnayba waa qalmayba waa gowracnay falamaa qalat ilquduuru dheriyaalkii markay kareen markay dheryaalkii kareen oo hilibkii rogmanayo naadaa waxaa dhawaaqay munaadii rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kiisii dhawaaqayay mid rasuulku soo diray oo uu yidhi u dhawaaq dadka oo xubunkan gaadhsii ayaa dhawaaqay naadaa waxaa dhawaaqay munaadii rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kiisii dhawaaqayey akfi-uu daadiya alquduura beryaalka digsida hala daadiyo falaa tadcamuuha cuninina min luquumilxumuri dameeraha hilbahooda xaal uu ka mid yahay shay-an hal shay ha cuninina dhawaaqaas ayuu dhawaaqay hal shay oo dameeraha hilibkooda ka mid ayaan la cunin qaala cabdullah cabdulaahi ibnu abi ofa wuxuu yidhi faqulnaa waxaan nidhi annagiyaa isla hadalnayu sababka nabigu u diidayo faqulnaa waxaan nidhi innamaa wax kale ma ahan naha nebiyu nabigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam canhaa dameerahan nabigu waa reebay oo waa xarimay maxaa yeelay liannaha dameerahan lam tukhamas khumuskii lagama bixin marka qaniimo gaalada laga qaato waxaa waajiba koow shan meelood in loo qaybiyo shan meelood in loo qaybiyo waclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa shanta loo qaybiyo hal meel alla iyo rasuulkiisa iska leh iyo cidda ilaahay magacaabay afarta kalena mujaahidiintii qaniimaystayaa iska leh marka khumuska ayadoon laga bixin lama qaybiyo شan waa in loo qaybiyaa meel faana lilaahi allah rasuulkiisa ah iska leh macnaha al rasuulkaa qaybinaya isagaana weliba xaqba u leh ah, qayb isagaaba xaq loo qaybtaas laftirkeedaa han loo sii qaybiya ah, hana loo sii qaybiya suurat اlanfaal ilaah ku sheegay afarta kaloo soo hartay ayay iska leeyihiin haanimiinta mujaahidiintii qanimaystayaa iska leh waxayna u kala badsanayaan sidii sharcigu u kala sheegay marka waxaana naws nidhiiru qayb naga mida annagiyaa niqaashayna qayb naga mida waxay yidhaahdeen u yidhi malaha nabigu wuxuu u diiday ayadoon khumuskii weli laga bixin gawrac aan gawracnay malaha sababtaasa nabigu u diiday qayb naga midaha saas yidhaahdeen qayb naga mid ah ayaa saas yidhaahdeen qaala cabdulaahi bn abi ofa wuxuu kaloo yidhi wa qaala aakharuuna qayb kaloo saxaabadii ka mida waxay yidhaahdeen wa qaala aakharuuna kuwa kalena waxay yidhaahdeen xaramahaa dameeraha nabigu wuu xaaraamtinimeeyey albatata go'naan macnaha ma ahan khumus lagama bixine sidoobayba xaaraam u yihiin oo hilibkooda xaaraam in la cuno ma ah oo ah sidoodaba daatadooday xaaraam u ilaa shaygan marka lagu leeyaha waa xaaraam lab u qaybsamaa shay xaraamun lidaatihi iyo xaraamun ligayrihi labadaas u qaybsamaa hayka shayga xaaraamta shay daatadiisu xaaraam u yahay doofaar inaad cuntaa daatahaanu xaaraam u yahay xoolo qof kale aad ka qiyaamtay ama ka dhacday amaad ka xadayna waa kaa xaaraam laakiin daatada xaraam maaha lacagaad ka dhacday qof kale wax kaa xaaraan aa luleey laakiin laa lidaati daatada lacagtan xaaraan maaha lishayin aakhara lishayin aakhar sabab kaley xaaraan u noqdeen oo ah inaadan adugu xaq u lahayn ah, hadda fiiri hal geelaad qof ka soo dhacdo waxaa lagu leey waa kaa xaaraan macnaheeda maaha hasha daatadeeda xaaraan haddana adugu inaad cunto waa kaa xaaraan maxaa dhacay waa xaq kale oodan adugu lahayn waa xaqaadan adugu lahayn marka shay kastoo xaaraana labadaas u qaybsamaan shay daatadiisa u xaaraam iyo shay lisababin aakhar u xaaraam marka qaar kalaa saxaabadiga waxay dha maye lidaatiia dameerku xaaraam u waana sidaas sidaa sawaabka dameerka lidaatiiba waa xaaraam in la cunaa ama caanihiisa la cabaa xaaraam weeye qaara jabeecada ku daweeyo meelay ka keeneen lama yaqaane waxa weeyaan xaaraan dawaba kuma jirto yaa ku yidhi horta dawa ku jirto cabdullaahi bn mascuud wuxuu dhihi jiray in allaha lam yajcal shifaa'akum fii maa xarama calaykum ilaahay caafimaad idinma gelin wax uu idinka xarimay midada kale waa wax ku daweynaya dhakhaatiir maaha waa dad iska reerbaadiya yaa yidhi wax daweeya midada kale ayaga ayaga maa yaqaan si loo daweey goormay gaar inay xaaraan u gudbaan wax ku daweeyaan waa dulmi marka xaaraan waxba laguma daweeyo marka waxay yidhahdeen badtata waa xaaraan wa sa'altu waa weydiiyey saciid bna jubayr saciid ibnu jubayr sa'altu waayo waxale ma ahan cabdullahi bn abi ofa cabdullahi bn ofa waa saxaabi taabicigaan waxba weydiima saciid ibnu jubayrna waa taabici ee sa'altu qofka dhahaa waa abu isxaaq ashaybani raawiga cabdullaahi ibn abi awfa xadiiska ka wariyey wey waa raawiga xadiiska ka wariyey cabdللahi بن abi wfa abu isxaaq الshaybaani magaciisa sulaymaana la ydhaha raawigaas wey raawigaas wey raawiga dhahaya anaa weydiiyey taabiciga waa taabici kale sag marka ah, abu isxaaq الshaybaani waa taabici taabicigaana wuxuu leeya taabicigaan kala weydiiyey saciid ibnu juwayrna waa caalim oo culummadii taabiciyaalka ka mid ah waaba ardadii cabdulaahi bni cabaas mid ka mid ah wasa'altu waa weydiiyey uu yidhi abu isxaaq ashaybaani saciid bna jubayr saciid ibnu jubayraan weydiiyey waxaan idhi dameeraha madaatahaanay xaaraan u yihiin mase lishayin aakhara aa nabigu waagii u diiday faqaala saciid ibnu jubayr wuxuu ihi xaramaha nabigu wuu xarimay albatata qacan daatadooday xaaraan u yihiin ma ahan cabdulahi abi ofa keliya eh, jaabir ibn cabdilaahina waa wariyey bukhaari muslim ku yaalaa nahaa rasuululah sal اllahu calayh wasalam yowma khaybara can luxuumi اlxumuri اlahliya muttafaqun calayh marka rasuulku waa nahiyey cabdulahi bn cumarna waa wariyey waa xaaraan daatadooday dameeruu xaaraan u yihi waa xalaal hilibkooda fardaha hilibkoodu waa xalaal saxaabadu waxa weeye nabiga intaasoo gor anagoo la socnaan qala jibnayo marka farduhu waa xalaal daatadoodu laakiin dameeraha ayagu waa xaaraam ma banaana baqashana haddii dameer iyo faras iska dhaleen qaacidadu waxay tahay ida alxalaalu waalxaraamu gulliba alxaraam qaacidadaas wey shayga hadday xalaal iyo xaaraam ku kulmaan xaaraamtaa ku hadday iska dhaleen faras iyo dameer faraskii waa xalaal dameerkiina waa xaaraam ida اجtamaca alxalaalu wاlxaraamu gulliba xaraam xaaraamta gaalib laga dhigaa marka waa xaaraan wey bqashu haddii labadaam iska dhaleen wey oo sidaas ay tahay waana wax kastoo xalaal iyo xaraam iska dhalaan dii waxa weeye ey maalan iyo ri ay neef iska dhalaan neefkaas waa xaaraan ah, waa xaaraan wixii labadaas xaaraam iyo xalaal ka dhex dhasha oo laysku daro xaaraamtaa la qallibaa xaaraamtaa la qallibaa xadiidkaas markaa xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaa haddii la yidhi waa xaaraan dameeraha ahligaa dameeraha duurjoogta inay xalaal yihiin alxumru waxshiya ximaarulwaxshigu inuu xalaal yahay sidaasaa laga qaadanaa waxaa kaloo laga qaadanaa shay cunidiisu hadday xaaraan tahay gawraca la gawraco xalaal ku noqon ma hadda saxaabad waa qale qaliddu wax tarime maadaama shayga asalkiisu xaaraam ahaa qalidda la qalay xalaal kuugu noqon ma ma ku noqonaayo rawa الbukhaariyu can الnucmaan ibni muqarin nucmaan ibnu muqarin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi shahidtu lqitaala dagaal ayaan xaadiray maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala اllahu calayh wasalam wa kaana nabigu wuxuu ahaa idaa lam yuqaatil hadduusan dagaalamin fii awali nahaari maalinka awalkiisa hadduusan dagaalamin intabana waa sugi jiray dagaalka xataa tahuba alarwaaxu ilaa dabayluhu ay kacaan wa taxdura salawaata salaaduhuna ay soo xaadiraan macnaha wa taxdura awqaatu salawaati salaadaha waqtigooduna u yimaado subaxda hore hadduusan dagaalka gelin marka duurku soo dhow yahay ma geli jirin dagaalka dee haddaan lasoo markaas asaga lagu soo kedin ee wasagu khiyaar leeyahay markaas qoraxdu kululaato oo barqadu ay aad u kululaato duurkuba soo dhow yahay ma geli jirin dagaal waa u taagi jiri maxaa la rabaa lama faa'iido salaada duurku ha gasho ha la tukado bacda salaa ducadu inay mustajaabataa la rajaynaa nasriga ilaahay la helayo waxaa kaloo la sugaya dabayluhu inay kacaan yowmu laxsaab dabaylaha kaceenoo ilaahay muslimiinta ugu gargaaray marka kicidda dabaysha waa madinatu nasri nasbiyaa ah, la rajayna markay dabeelahaasu kacaan sidii yowmulaxsaabba alla ugu gargaara muslimiinta marka labadaasaa la sugaa dabayluhu inay kacaan dabayshu dilaacdo iyo salaadii in la tukado bacda salaa iyagoo faradkii la tukaday dagaalka la galo xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi waxaa soo arooray kaana yuqiiru sabaxan nabigu markuu wax weerara laakiin aroorta hor u weerari jiray markuu salaada subax tukado uu ka duldhici jiray markuu wax weerara nabiga sala allahu alay slm marka wuxuu hi labada xadiis ka hor imaamayaan ma iska hor imaanayaanoo cadow safanoo kuu diyaarsan markaad gelaydo bacda duhura ugu fiican hadday tahay kuwo aan ku ogeynood ka duldhacaydana bacda salaatu subxiga ugu fiican waa saas ah, bacda salaati subxi marka la gaabayo oo laga duldhacayo saasuu ahaa nabigu aroortii bacda salaat subxi u geli jiray marka cadow safanoo laysku safan yahay oo laysku diyaarsan yahay tana bacda duhuru geli jira uu salaada tukado saasuu ku jamciyey rawa الbukhaariyu can asmaa binti abi bakrin asmaa binti abi bakrin waa caaisha binti abi bakrin walaasheed abubakar sidiiq gabar u dhalay weeye radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi qadimad calaya ummi hooyaday ayaa ii soo gashay hooyaa ii timid walxaal hiya hooyana mushrikatun gaalad ay tahay ayadoo gaal ah oon ilaahay rumaysnayn ay hooyaday ii timiday hooyadaya ii timid madiinay tegi hooyadu madiinay tagta fii cahdi qurayshin waktigii quraysheeday timid waktiga quraysheed waxaa loola jeedaa sulxulxudaybiya markii nabiga sal allahu calay waslm heshiiska la galay gaaladii quraysheed oo laysdhex mari karay markaas waa laysdhex mari karay markaasay hooyadeed inta maka ka safartay ay oo jirta madiine ay ugu tagtay madiina iigu timid waktigii quraysheed waktigii quraysheed waa sulxulxudaybiya walxaalay ii timid hiyo hooya mushrikatun gaalad ay tahay oo mushrikad ay tahay fii cahdi qurayshin waktigii quraysheed id waktiga ii timid hadduu quraysh ay la heshiiyeen oo la ballameen id waktiga ii timid hadduu ay la ballameen rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam wa quraysh muddadoodii ayay ii timid muddo toban sana aan nabigu kula ballamay heshiis laakiin tobankii ayagaa jebiyey laba sano markii in la joogay jebiyeen markaasaa maka la furtay ayagaa ka baxay heshiiskii ilaa gaala ballan ma leh gaal ballan ma ilaaliya ballan waxaa ilaaliya muslim toosan muslim hadde qaadarana ballan ilaalinma ah, islaamnimadiiu ceeb ku yih ah, islaamnimadiiu ceeb ku yaha muslimka qaldamo maxaa ballanku ka baxaa markaasaa laleeyahay muslimku ballanka waa ka baxaa waa ceeb marka ceebuu ku yahay muslimiinta ee qofka muslimkaa muslimka runta sheegaya ballan hadduu galo kamaba baxo xataa gaal hadduu la galay ma bannaan inuu ka baxo mar haddii ballanku marka hore sax aha in la galo ballan sax aheed hadday tahay in la galo gaal haddaad la gasho iyo muslim haddaad la gasho midna xalaal kumaan inaad ka baxdo waa inaad ilaalida ballanka wa awfu bilcahdi idaa caahadtum maca abihaa aabbaheed iyadoo la jirta iti ah, hooyaday oo aabbaheed la socdo waa asme awowgeed hooyadii dal ayadoo aabbaheed la socdo itri oo wada socdaan markaasay tilmaamay wax isiin oo hooyo gaalad ah waa hore la kala tegey madiinayna joogta asmaa halkaasay u hijrootay hooyana meeshii gaalada looga yimid xaruntii gaalada ka timi oo ah maka maanay wax isiin fastaftad waxay fatwo cilmiya ka dalbatay asmaa rasuulalahi rasuulka ilaahay sal اlahu calيه wasalam iiri diinteeda say u dhowrsaydo iiri waa hooyadeed waxa u yimi laakiin maadaama diinta lagu kala go-ay horay kalama macaamilin waxay koow u dadaashay inay ogaato diinka islaamku wuxuu ka qabo maxaa diintu ka qaba maahan sida annagu aan samaynin ta waxalayno hadhow shiikh saasaan sameeyeye sharci wuxuu ka qaba de waa maru sameeyey maya waa hooyadeed marka u timid saas darteed muxuu yidhi xaafid ibn xaafid ibnu xajar waxaa xadiiska ku sugan wa taxari asmaa fii amri diiniha sida asmaa ugu dadaalaydo arrinta diinteeda arrinta diinteeda say ugu dadaalaydo markaasuu yidhi wakayfa laa wahiya bintu sidiiq wa zawju zubayr radi allahu canhu say ugu dadaali weydaa huy ha lagama marayso wey karo saas inay noqoto maxaa yeelay waa gabadhu dhalay abubakar sidiiq casharatu mushariina biljanna kii u fadli badnaayaa dhalay zawjkeeduna casharatu mushariin biljannu ka mid waa zubayr ibn cawaam marka say sidaas manaasib waa u tahay marka inay saas yeesho nabigay aaday hooyo ikaalin sugay tiri hooyo sharcigan soo weydiine sharci islaamkan weydiina hooyo isu baxna ma dhihin da caasim maaha iisugay tii hooyaan sharciga ogaade diinka islaamka aan ogaada bal wuxuu qabeen fastaftad waxay fadwo ka dalbatay rasuulalahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam faqaalad waxay tidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow inna ummii hooyaday qadimad calaya waa ii timid walxaal hiya raaqibatun ay wax rabto raaqibatun fii aqdi shayin min almaal ah, ayadoo wax iga doonayda xoole iga rabtay hooya ii timid ayadoo wax iga doonaydo ay raaqibatun fii akhdi shayin min almaal ayadoo iga doonayda maal ay qaadato ay hooya ii timi sharcigu wuxuu ka qabaa saasay tiri afa asiluhaa hooyaday ma xariiriyaa ay tiri hooyaday ma xariiriyaa waa kaafirade saas tii afa asiluhaa hooyo ma xiriiriyaa qaala nabi wuxuuhi nacam xiriiri siliihaa xiriiri waaba adkeeyeyba macantu waa xiriiri ah, siliihaana waa amar waa mar kale tawkiid wey ah, nacam xiriiri wey siliihaa xiriiri wey ah, maxaa marka xadiiskii ku caddaaday qofka gaalka ahe qaraabadaada qaraabanimo waa lagu xiriiri karaa xagga maalka maahan gaalnimadiisa inaad ku gacan siinayo laakiin xagga maalka waad ka xiriirinay wuxuu yidhi abu sulaymaan alkhadaabi qofka gaalka wuxuu xadiisku tusaa riximkiisa in laga xidhiiriyo xagga maalka iyo wixii la mid ah macnaha waxaan diin ku saabsanayn xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wayustanbadu minhu xadiiskan waxaa lagala soo baxaa oo laga qaadanaa wujuubu nafaqati labi lkaafir waalumi lkaafira wain kaana alwaladu muslima aabbaha iyo hooyada gaaladaa biilkoodu waajibu ku yahay caruurkooda hadduu rabo caruurku muslim ha noqdo aabbaha iyo hooyada oo gaalada ah hadday gaala yihiin caruurkay dhaleen muslimba ha ahaada biilay ku leeyihi takfiir intaas ma fahmi karaan ilaa waa min ajhali naas inta muslim ah waxa ugu jaahilsan waa takfiir maalin alla maalinku takfiir noqdo dib dambe u salaami ma abiis hooyadiis dib dambe u salaami ma kaafirad wey wey maxamfal marka wuxuuna sheegaa islaamnimo gaalnimo haddii la fiiriyo horta isagaa u dhow laakiin fikada soo qaad siduu asagu fahamsan yahay oo asaga ay la tahay hadday sax ahaa laheed oo asagu muslimkii yahay hooyaduna kaafiro tahay abooga iyo hooyadu xaqay ku leeyihin biilay ku leeyihin birriyay ku leeyihin qaraabo xiriiriyay ku leeyihin laguma hayo diin qalloocan wax ka liita waa lagu diin qalloocan wax ka fasaad noqon mayso maalinku takfiir noqdu xarga u jar marka wax diina maahane waxa weeyaan waa inxiraaf iyo dalaal wey marka hooyada iyo aabbaha xaqoodu meel uu kaaga harayo male dad muslimta ood ilaahay rumaysanta hadda qofkan gaal ah haddee isagu xuduud alle ilaalinma laakiin qofkii muslim inuu yahay iska aaminsana ogow hooyada iyo aabbaha xaqoodu kaa harima biilkoodiiyaa lagaa raba ilaalintoodiyaa lagaa rabaa xoggaagay wax ku leeyihiin adeegoodiyaa lagaa rabaa soo ma jiri ka waran hadday muslimiin yihiin marka sow kama sii weyne xaqoodu allahu akbar marka waa noocaas rawa الbukhaariي can abi hurayraةa radي الlahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi salى الlahu calayh wasalam lamaa qada allaahu alle markuu dhammeeyey caza asagaa qaalib ah wajalla asagaa weyn alkhalqa maqaadiira alkhalqi khalqiga qadaryaalkooda kulli wixii oo dhan markii la qadaray oo la dhammeeyo alla dhameeyey kataba alla waa qoray fii kitaabii kitaabkiisa laxo maxfuudkaa ayuu qoray fa huwa kitaabkaasuna cindahu alla agtiisuu ku sugan yahaye fowqa alcarshi carshiga hoostiisa xaal uu ku sugan yahay inna raxmatii inna raxmatii naxariistayda haladad way ka qaalib noqotay qadabi caradayda fooqa waa bimacnaa taxata allah subxaanahu wa tacaalaa markii uu makhluuqa taqdiirtiisa dhammeeyey ayuu looxu maxfuudka ku qoray masaladan cajiib kale nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam lamaa qada allaahu casa wajal alla markuu dhammeeyey alkhalqa maqaadiir alkhalqi khalqiga qadaryaalkooda markuu dhammeeyey kataba wuu qoray fii kitaabihi kitaabkiisoo loox maxfuudka ah fa huwa kitaabkaas laguu sheegaana cindahu alla agtiisuu ku sugnaadaye fowqa alcarshi carshiga hoostiisa xaal uu ku sugan yahay waxay ka mid tahay min abdaabi alfaad alfaadda laba macnoo iska soo horjeesta loo adeegsado saasayna yidhahdaan culummada muslimiintu diinkana marka la fasirayo caqli laguma fasiro ee raad waa inaad raacdaa culimmadii kaa horooday raadkooda raad waa inaad ku joogtaa alimaam moxamed ibnu xibbaan ibnu axmed abu xaatim albusti almutawafaa alaaamia arbaca wa hamsiin ee صaxiix ibnu xibbaanka shida iskale ah صaxiix ibnu xibbaan صaxiix ibnu xibbaan bitartiibi ibnu balbaan fiiri xadiidka raqamkiisu yahay lix kun boqol afartan iyo saddex taxqiiqa shucayb arnaa-uud lix kun boqol afartan iyo saddex fiiri xadiisku waa ku yaalla saxiix ibnu xibbaanka xadiiskaan aan akrayna markii uu xadiiska soo arooriyey wuxuu yidhi sidaan wuxuu yidhi fawqa alcarshi min alfaadi aldaa fawqadu waxay ka mid tahay alfaadda laba macno iska soo hor jeeda loo isticmaalo carabiga allatii tastacmiluhaa alcarabu fii luqatihaa alfaadaasoo carabtu ay ku isticmaasho luqadooda yuriidu nebigu wuxuu u jeedaa bihi fawqada taxta alcarshi uy carshiga hoostiisaa nabigu u jeedaa sala allahu calayh wasalam taxta alcarshi aa nabi maxamed u jeeda sala allahu alay laa fawqahu korkiisa uma jeedo carshiga alla keligiisaa ka markaasuu keenay tusaalayaal badan qur-aankay ku jirtaa fawqa oo bimacnaa taxta qur-aankay ku jirtaa alfaadda carabigahuna waa badantoo laba macnoo iska soo horjeeda loo adeegsado waxaa ka miduu yidhi alfaaddaas nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi khadir markay israaceen oo ay wada safreen oo ay doonta raaceen oo nabi khadir doontii alwaaxa ka bixiyey alwaax markuu ka bixiyey waa uu ku inkiray nabigu dadka ixsaanka lagu soo qaaday oo wanaagga lagu soo qaaday miya doontooda alwaax ka sitay markii dambe oo uu fasirayay nabiyullaahi khadir sababtu alwaaxa u baxshay muxuu yidhi wa kaana waraa'ahu malikun ya'hudu kulla safiinatin rasba wa kaana waraa'ahum waraaca maxay ku badantood ku taqaaneen gadaal soo maha waraaca saasaa lagu yiqiin badnaa maanta maxaa loola jeedaa qudaama amaamaa loola jeeda waraaca marka maxay ka mid tahay alfaada loo adeegsado khalfa iyo amaama labadaba sababtaa wuxuu yidhi ibnu xibbaan albusti wuxuu yidhi wa kaana waraahu malikun yuriidu bihi amaamahum waraa'a waxaa loola jeedaa hortooda ee gadaal loolama jeedo idlow kaana waraa'ahum lakaanuu qad jaawasuu haddii boqorku gadaal ku sugnaa lahaa waaba soo dhaafeen ha uma baahna nin alwaax la bax markaasuu yidhi wa nadiiru haadaa xadiidkan fawqada ku jirta inay taxta tahay waxaa la mid ah qowluhu jalla wacalaa in allaha laa yastaxyi an yadriba maalan maa bacuuda amaa fawqahaa famaa fawqahaa taasaa la mid iiri markay gaaladu yidhaahdeen ilaahay muxuu kaneeco iyo caaracaara iyo waxaas maxaa ilaahay masalka iyo mahmaha uga soo qaadaan markaasaa rabbi yidhi in allaha laa yastaxyii alle ma an yadriba maalan maa shay tusaale inuu u yeelo inuu caddeeyo shay tusaalihiis bacuuda kaneeco iyo famaa fawqahaa wixii ka yar ah. famaa fawqahaa culammada muxaqiqiintaa markay sharxayaan waxay dhahdaan labo famaa fawqahaa wixii ka yar waa sidaa sariixa ama waxaa la leeyahay famaa fawqahaa wixii yaraanta uga sii sarreeya oo ka yaraan bado ah, xagga yaraanta uga sarreeya waa isla taxdigii sooma ah, famaa fawqahaa waa wixii ka yar kaneeca iska daayo wax ka yara alla tusaale usoo qaadana dhuuracase ayuba usoo qaata alla dhuuracasaduna kaneecadaba ka yarta soo maha ah. marka kaneeca iyo wixii ka yar famaa fawqahaa ay famaa taxtaha marka qur-aankay kuugu jirtaa wy ka raajixade saxiix ibnu xibbaan waa kuu sheegay raqamkeed ka soco xadiis maxalushaydkii loo soo arooriyey marka carshiga allaha ka sarreeya makhluuq kama sarreeyo makhluuqoo dhan carshiga u sarreeya wixii makhluuq ah carshiga u sarreeya khaaliqu waa ka sarreeyaa makhluuqoo dhan makhluuqoo dhan waa uu ka sarreeyaa khaaliqu wuxuu ku qoray laaxulmaxfuudka alleh ina raxmatii naxariistaydu halabad way ka qaalib noqotay qadab caradayda naxariistayda iyo caradayda waxaa qaalib ah naxariistayda maxaa loola jeedaa naxariistaydaa qaalib ah maxaa loola jeedaa naxariistaydaa qaalib ah maxaa loola jeedaa laba macno ayay culummadu ku fasireen qaar waxay idhahdeen waa qaalib waxaa loola jeedaa naxariistaa horreyday maxaa yeelay naxariista alle waa sifa daatiya waana صifa ficliya naxariista alle waa صifa daatiya bictibaari asliha asalka naxariista marka la fiiriyo lam yzl illaahu subxaanaه watacaala raxiima weligiis alle kama suul inuu yahay raxiim marka aslu raxma waa صifa daatiya marka la fiiriyo afraadda naxariista hebel inuu u naxariistay hebel inuu u naxariistayna waa صifa ficliya oo waxa weeyaan idaa shaaa raxima man yashaa markuu doono cidduu doono u naxariista marka asalka naxariistu waa sifa daatiya laakiin qadabku waa sifa ficliya siisaba sifa daatiya maaha mashiicada alluu ku tacalluqaa markii qof sameeyo wax qaldan a alla u carooda marka qadabku waa sifa ficliya asal maaha laakiin raxmaddu bctibaari aslihaa waa صifa daatiya wa bictibaari afraadihana waa صifa ficliya sidaas darteeda yaa horeeyey naxariista taas waa macno macnaha kale oo haddaba xadiiskan loola jeedo ayadaa ka badan wey naxariista ilaahay carada alle iyo naxariista alle naxariista alla badan saas weeye oo taqlibu waaa waxaa loola jeedaa halabadka waa ka badanta maxaa yaha lafdiga xadiiska ku soo aroora ibnu xibbaan saxiixiisa ama wuxuu yahay ina raxmatii taqlibu qadabi naxariistaydaa ka qaalib noqota caradayda marka waa ka badan tahay waa ka badan tahay labadaas macnaa loola jeeda rawa الbukhaariyu can maalik bni sacsaca radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi maalik qaala nebiyu nebigaa yidhi salى اllahu calayh wasalam baynaa waqti ana aniga cinda albeyti kacbada agteeda aan ku suganahay waa xadiiskii israaga dheelmintii nebiga la dheelmiyey salى اllahu calيه wasalam mar anigoo ku sugan kacbada agteeda beytku waa kacbada bayna naa'imi walyaqdaani xaal aan u dhaxeeyo mid hurdaaya iyo mid soo jeeda hurdada anoo bilow ku ah oo aan toos u seexan oo qof hurdaaya iyo mid soo jeeda u dhaxeeya kadib waa kacaye markii la dheelminayo waa soo jeeday ma hurday ah, ee markii loo imaanayey wa markii loo yimid oo la rabay in la wado markaasuu halkaas ku sugnaa ee markii dambe waa kacay saas darteeda dheelminta nabigu hurdo maaha ah, waa soo jeeda wadakara nabigaa sheegay faacilku waa nabiga wadakara nabigu waa sheegay yacni rajula nin rajulkoo bayna rajulayni laba nin u dhexeeya waa maxay rajulku waa nabiga sala allahu alay slm labada rajulna waa jacfar ibn abi aalib iyo xamse labadaas u dhexeeyey nabigu sala allahu alay wasalam sheegay laba rajul u dhexeeya labada rajul waa jacfar ibn abi aalib iyo xamse fa utiitu la iila yimid bidastin baaf baafka dharka lagu dhaqdoo kale mid aada moodo bidastin baaf baafkaasoo min dahabin dahab ka samaysan baafkaasoo muli a laga buuxiyey xikmatan xikmad iyo wa baaf oo dahab ka samaysan oo iimaan iyo xikmadu ka buuxdaa inta la soo dhigo fa shuqa waa la dilaaciyey halkaas rubaddaa laga bilaabo meesha godan ee rubaddaah geela markii la qalaa looga dhufto birta halka rubadda ama hungurigu meeshu surku ku dhammaadee godan halkaas aa dilaacin la iiga bilaabo ilaa maraaqi lbadni ilaa calooshu meesha u jilicsan tahay la gaaro meesha calooshu ku dhammaato caloosha meesha ugu hoosayda oo maqaarkeedu jiricsay waa meesha hoos calooshu ugu dhammaato ilaa halkaasaa la dilaaciyo wa waa laqan sida hadda qofka loo qabo uma qusila albadnu calooshiyaa lagu mayray bimaai zamzama ceelka zamzamka hadda kacbada keeda ku yaalla aabiyihii inta laga keenay aa calooshii la mayray uma mulia waxaa laga buuxiyey calooshii xikmatan wa imaana cilmi naafica iyo iimaana laga buuxiyey kaasaa lagu tolay kaasaa lagu tolay toliinkan hadda iska oo dawada u baahno dhaawacaa subaxdii la xanuunsan yaha maaha subaxdii waa caadi ka mid rabbi maamulayo ka mid rabbi maamulayo wa utiitu waxaa la iila yimid bidaabatin daabad waa daabadii lagu qaaday daabadaasoo abyada cad daabadaasoo duura albaqli baqasha ka yar wa fowqa alximaari dameerkana ka weyn dameerkana xoogaa waa ka weyn baqashana wax yaray ka yartay waana cadda alburaaqu huwa neefka aan sheegaya alburaaq wey huwa xayawaankaasu alburaaqu magaceeda marka buraaqa la dhiji ah, buraaq ayaa magaceeda ahaa fandalaqtu waa tegay maca jibriila jibriila jirkiisa malakuljibriil aa i xataa ataynaa ilaa aan tagnay asamaa adduunya samada dhow samadaan dhow qiila waxaa la yidhi samadii haddaan garaacno malakuljibri uu garaacay oo yidhi ka furo qiila waxaa la yidhi man haadaa waa kuma kana waa kuma qaala wuxuu hi jibriilu waa malakuljibriil ma dhihin waa aniga dad albaab garaacdeen uu yidha waa kuma waa aniga waa qalab nabiga sala allahu alay slam gurigiisa ninaa soo garaacay markaasaa nabigu yidhi man markaasuu yidhi ana markaasuu yidhi ana ana macnaha waa inkirid si ana hayd ilaa ana qof walbaa dhihi karay mogta qof walbaa waa ana marka su-aashii lagu weydiiyey lagama faa'iidin su-aasha lagu weydiye marka lagu leeya waa kuma inaad qof tahay waa lagu leeya ana haddaad tirana waxba ma aadan faa'iiday ee waxaa la rabaa kumaata magaca lagugu yaqaan isku sheeg marka waa qalad waa inaad baratay aadaabta guryaha loo garano gow gow assalaamu calaykum waa kuma algu maaha waa hebel hebel magaca lagugu yaqaan sheek ah. marka waa kuma markii la yidhi waa jibriil uu yidhi waa aniga ma dhihin qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula socda ilaa samada cid walba lagama furo waardiyay leeda ah, layskama geli karo cid ilaah u ogolaaday keliyaha gasha waa kuma yaa kula socda qaala wuxuui muxamadunaa ila socda qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ma la soo diray ilayhi ilallaah alla xaggiisa miyaa loo soo diray qaala wuxuu hi nacam haa waa la soo diray xagga rabbi u socda qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasacuhu hel marxaban bihi waxa weeye saadafa makaanan waasica saadafa makaanan waasica qofka meel laga raba hadduu yimaado soo dhawow alley soo maa meelaan laga rabin hadduu yimaadaan waxaa laleeya kuma qaado meeshuu orod ka tag meesha le ah, kuma qaado macnaha lagaama rabo wey ah, soo dhawowna meesha waa lagaa rabaa wey marka makaan waasac u hela macnaheed aad meel looga rabuu yimid wa ah, meeshaad si kasta u ballaaranta haddaa lagu rabin waa lole meeshaan kuma qaado orska isku ciliyiin laguma rabo wa kuma qaado waa laguma rabo Ah, meel waasaca meeshan ku taalana waa lagu rabaa wey marka meel waasaco uu helay macnaheeda waa soo dhowow wey macnaheedu qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasaca uu helay walaa nicmo waxaana barwaaqo lahaaday almajiiu imaatin imaatinkaasoo jaa uu yimid fa ataytu waxaan u tegay yidhi samadan koowaad waxaa nabigu ugu tegay uu yidhi sala allahu calayh wasalam calaa aadama nebi aadam fa sallamtu calayhi waa salaamay fa wuxuu yidhi marxaban bika makaan waasac aad heshay min ibni wiil xaalatay laba wiilkiisii nabi aadamu ka farcamay qof walba banu aadam min ibnin xaal aad tahay wiil waa nebiyi nabi xaalaad tahay faataynaa waxaan tagnay asamaa ahaaniya samada labaad qiila waxaa la yidhi man haadaa waa kuma kan samada garaaca albaabkeeda qaala wuxuu uhi jibriilu waa jibriil qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula jira qaala wuxuu uhi ila jira sala allahu calayh wasalam qiila waxaa la yidhi ursila ilayhim alla xaggiisa loo soo diray qaala wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasax uu helay wala nicma waxaana nimco iyo barwaaqo lahaaday almajiiu imaatin imaatinkaasoo jaa uu yimid imaatinkiisu waa shay nimco lah wanaagsan faataytu samada labaad waxaan ugu tegey calaa ciisa nabiyullaahi ciise iyo wayaxya nabi yaxye fasallamtu calayhimaa waa salaamay faqaalaa waxay idhahdeen marxaban bika makaan waasacaad heshee soo dhowow min aqin walaal xaalaa tahay wa nebiyi nabi xaalaad tahay faatayna samaa ahaaliata samadii saddexaadaan tagnay qiila waxaa la yidhi man haadaa waa kuwa midkaan albaabka garaaca qaala wuxuu idhi jibriilu jibriil weeye qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula jira qaala wuxuu idhi ila jira sala allahu calayhi wasalam qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayhim alla xaggiisa loo soo diray qaala wuxuu uhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasaco helay oo laga jecel yahay wala nicmo waxaa barwaaqo lahaaday almajii'u imaatin imaatinkoo jaa uu yimid caawo faataytu waxaan ugu tegey sanada saddexaad calaa yuusufa nebi yuusuf fa sallamtu calayhi waa salaamay fa wuxuu yidhi marxaban bika makaan waasacaad heshe soo dhowow min atin walaal xaalata wanabiy nabi xaalaa tahay faatayna samaa samadiyaan tagnay samada alraabicata oo afrayda qiila waxaa la yidhi man haadaakana waa kuma albaabka garaaca qaala wuxuu yidhi jibriilu waa malakuljibriil qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula jira qaala wuxuu yidhi muxamadunaa ila jira sala allahu calayhi wasalam qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayhim alla xaggiisa loo soo diray qaala wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasicun u helay wala nicma waxaana barwaaqo lahaaday almajiiu imaatin imaatinkaasoo jaa uu yimid faataytu samada afraad waxaan ugu tegey calaa idriisa nebi idriis fasallamtu calayhi waa salaamay faqaala wuxuu uhi marxaban bika makaan waasacaad heshay min aqin walaal xaalaad tahay wa nebiyi nabi xaalaad tahay faatayna samaa alkhaamisa samada shanaadaan tagnay qiila waxaa layihi man haadaa kan waa kuma albaabka garaaca qaala wuxuu ihi jibriilu waa malkul jibriil qiila waxaa la yidhi waama macaka yaa kula jira qaala wuxuu ihi muxamadun sala allahu calayh wasalam sala allahu calayh wasalam waa salli markaa saas nabiga qofka ugu salliya waa ku salliye waana sida muxadisiinta agarkooda ugu salliya mid jaahila wuxuu yidhi salliga ibraahimiga maahane wax kale nabiga lagoola salli karo hayaa tahay ahlusunna berri ummadda dhan iskugu yeera waa hortooda kaala ka sheeg ahlusunnatay sooma yaad u doodayda ahlusunnaa u dooda jaahil diinka wuxuu ka gooy maa waku tare ah, yaad matashaa ahlusunnaha dhan aan matala waaye ummadda horteeda ma ka sheegayda ha waa ka sheegaya waaye berri ummadda hor inuu ummaddiyaa laisku soo jaf waa nin bidciga ninka la dooday laakiin masalada ninka bidcigaha ah markaas ku leh ah, isagaa ku leh karo waa jaahil ahlusunna jaahil weeye ahlusunna markaasuu wuxuu yidhi marka ummaddii la iskugu keenay uu yidhi kii bidcoolaha ayaa awyaad u dooddaa ahlu sunna markaasuu yidhi kutubaha xadiiska yaa ugu saxiixsan bukhaari bukhaarina ma yaqaan waa maqle malaha markaasuu yidhi kala bixi akh waa kan xadiiskii la akrintaga sal la alay wasalam ku tahay saasuu yidhi salli ma tag meeshuu ku hamaansan diinka ilaahay haddaadan oqon lama doodo iska aamuso ah, dadkii caamadii o dhan waxay jireen oo oh, ma waxaas ahlusunuud ku hadla waxaas ahlusunuud kuma hadlan jaahila ku hadla soo maa marka waa dhabar jabin wey waxaa acuudu billaah ah, qof jaahila inuu doodo maaha ah, iska aamuso diinka alle intaad ka goodahaydaa ka badan mar haddaad jaahiltay daaxinima kaa raaci maydo intaad ka jaraydo diinka iyo inta u galaydo intaad ka goodahaydaa ka badan shib baa layska yeela diinkaa la bartaa marka hore kaad barataa la hadlay allahu mustacaan salli nabi wey sala allahu calayhi wasalam qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayh maalle xaggiisa loo soo diray qaala wuxu uhi nacam qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasuquhu helay wala nicmo waxaa barwaaqa lahaaday almajiu imaatin imaatinkoo jaa uu yimid faataynaa waxaan ugu tagnay samada shanaad calaa haaruuna nabiyullaahi haaruun fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuu uhi marxaban bika soo dhowow min aqin walaal xaalatay wa nebiyin xaalaad tahay faataynaa dhammaan nabiyadaanu nabiga way la siman yihiin aadam marka laga reebo weliba nabiyada reer banu israa'iil ilaa nabi maxamed yuu ku abtirsanaa sala allahu calay wasalam nabi ismaaciil ayaguna yay ku abtirsanayaan nabi isxaaq labadoodana waa wada dhasheen walaal ay leeyihin marka dhammaan illa waa walaale waa ilma adeer ah. waa ilma adeer nabi ismaaciil iyo nabi isxaaq labadooda nabi ibraahim ala marka nabiyadan ambiyada reer banu israa'iil waxay ku abtirsanayaan nabi isxaaq marka nabiga ilma adeerayi saasay u leeyihiin walaala ah, walaalad fiiriya marka xadiiskan maxaa ku jiray nebi idriisoo kuma jirin meeshaas waxaad ogaataan qaar badan oo yidhah nebi idriis waa ka horreeyey nabi nuux inaysan sawaab ahayn ah, nabiyadii reer banu israiil ka mid ah, ambiyadii reer banu israiil nabi wuxuu le waa halkaya tayuli ah, masaladaasna ku baraaru waa masalo muhiime walaa nicmo waxaa barwaaqo lahaaday almajiu imaatin imaatinkaasoo jaa uu yimid faataynaa waxaan u tagnay calaa haaruuna fasallamtu calayh waa salaamay faqaala wuxuuhi marxaban bika soo dhowow min akhi walaal xaalaatay wa nebiyin xaalaad tahay faataynaa waxaan tagnay cala samaa'i saadisa samadii lixaad qiila waxaa lahi man hadakan waa kuma qaala wuxuu hi jibriilu waa jibriil qiila waxaa lahi man macaka yaa kula jira qaala wuxuuhi muxamadun sala allahu calayh wasalam qiila waxaa la yidhi awaqadu sila ilayhim alla xaggiisa loo soo diray qaala wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasaco weelay nicma waxaa nimco lahaaday almajiu imaatin imaatinkaasoo jaa u yimid faataytu waxaan u imid calaa musa nabiyullaahi musamada lixaad fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuu uhi marxaban bika makaan waasacaad heshay min aqin walaal xaalaa tahay wanabiyin xaalaa tahay falamaa jaawastuhu markaan ka gudbay nabi muuse oo samada toddobaad xaggeeda u gudbay bakaa waa booy waa murugooday wuxuu ka murugooday reer banu israa'iil say u baadiyoobeen yahuud iyo kirishtaan say u baadiyoobeen qaar yaraa toosnaa oo waktigii nabi muuse ah iyo waktigii nabi ciise kadib waa baadiyoobeen kuwaas baadiyoobay aad uga naxsanya badankoodii reera naareed ay noqdeen inta jannadu waa yar tahay arrintaasu aada uga murg waa booyey markii aan ka soo gudbay uu yidhi faqiila waxaa idhi maa abkaaka maxaa kaa booyiyey nabi muuse qaala wuxuu idhi yaa rabbi rabbigaygiyo haada alqulaamu wiilkan waa nebi moxamed sala allahu calay wasalam alladii wiilka buciisa lasoo diray bacdii gadaalkayga yadkhulu ljanna jannada waxaa ka gela min ummatii ummadiisa afdalu wax ka badan mimaa cadadka yadkhulu ka gela min ummati ummadayda ummadaydii reer banu israiil oo la ii diray cadadka jannada ka gela anoo ka soo horreeyey iyo nabigan iga dambeeyey ummadiisa cadadka jannada gela waxa badan nabiga iga dambeeyey ummadiisa intay jannada gelay marka xasad maahan ummaddan jannada gelayda kama xuma ee waa ka murugsan yahay ummadda baadiyooday reer banu israaciil taasuu ka murugsan yahay ah, ee kuwan xasti maayo nabina wax ma xasti faataynaa waa tagnay asamaa samada asaabicata toddobaad qiila waxaa lahi man hadakan waa kuma qaala wuxuu ihi jibriil qiila waxaa layidhi man macaka yaa kula jira qaala wuxuu ihi muxamedun qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayhi maalla xaggiisa loo soo diray qaala wuxuu ihi nacam qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasac uu helay wala nixmo waxaana nimco lahaday almajiu imaatinka jaa uu yimid faataytu waxaan sanada toddobaad sanada toddobaad waxaan ugu tegey calaa ibraahiima nabiyullaahi ibraahim aan ugu tegey fasallamtu waan salaamay calayhi nebi ibraahim faqaala wuxuu hi marxaban bika soo dhowow min ibni wiilkayga xaal ahay maaha walaa ila nebi ibraahim waa nebiga aabbihiis nabigu yuu ku abtirsadaa nabi ismaaciil ibni ibraahim waa aabbihiis marka ilaa oday kasta oday ku abtirsataa aabbaha marka waa aabbihiis lama sino walaal dhihin umma marxaba minka makaan waasacaad heshay min ibni wiil xaalaa tahay iga farcamay wa nebiyi nabi xaalaa tahay fa rufica ilaya waxaa la ii soo muujiyey albayt اlmacmuur beytkana ila baytulmacmuur waa la ii soo muujiyey rufica macnaheeda waxa weeyaan udhira lii waa la ii soo daahiriyo waa lay tusay wey waa lay tusay baytulmacmuur sida kacbada muslimiintu u aadaana malaa'igtu u aadaan baytulmacmuur samadu ku yaallaa culamo badan waxay dhahdeen kacbaduna ku aadayn xagga samada ah, meesha kacbada ku aadan cirka uga aadan uga yaalla samada baytulmacmuura lay tusay fiiriya bal ilaahay addoommadiisu intay la egyihiin gaal xumo alla caasiye kuu dhibaayo ilaahay bal inta caabudayda fiiriya cadadkooda wuxuu ihi nabigu sal اllahu calayh wasalam fa rufica lii waxaa la ii soo muujiyey albeyt اlmacmuur fasa'altu waa weydiiyey jibriila jibriil iiga warran albeytkan sida loogu cibaadaysto malaa'igta ku cibaadaysto cadadka bal iiga waran faqaala wuxuu yidhi haadaa kan albeyt اlmacmuur waa beytkii la camiray yusallii waxaa ku tukadaa fiihi beytkan kulla yowmin maalin kasta sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag idaa kharajuu toddobaatankaas kun markay baxaan lam yacuuduu kuma soo laabtaan aakhira maa kaana aakhira oo la nasbiyo kaana waktigaasaa wuxuu ahaadaa aakhira maa waktigii ugu dambeeya calayhim korkooda ahaaday waa khabar kaana aakhiru a ka sii fiican haadaa waktigaasu aakhiru maa kii ugu dambeeyey weeye calayhim korkooda ahaaday toddobaatankaas maalinkaas ku tukaday weligood dambe ku soo laaban maayaan maalin kasta toddobaatan kuna cusuba imaaninka oo ka warrama malaa'igta caddadeeda ah. kulla yawmin toddobaatan kun oo malag oo cusub oo weligood imaana imaaninka dib kuwaas ku soo laaban maayaan waa kuwa cusub weligeed saasay ku soceen bal cadadkaas intuu leegaya fiiriyo ilaahay oo keliya aa garaka waxaasoo dhan waa malaa'ig ilaahay caabudoon hal mar caasiyo hal mar ilaahay caasiya soo ma jeedo wa ruficad waxaa laii soo muujiyey haddana sitratulmuntaha geedda la yidhaha sitratulmuntaha ee wixii makhluuqee inta ka taga aysan dhaafi karin geedaasaa laii soo muujiyey wa ruficad waxaa laii soo muujiyey sitratulmuntaha faydaa isla markiiba nabquhaa midhaheedu kaannahu qilaalu hajara magaalada hajaro la yidhaahdo aashuumadeeda ayaad moodaa waxa weeyaan qilaalku waa weel oo dhooba ka samaysano biyaha lagu shubto weelku macnaha midhaheedu say u waaweyin geedaas midhahaas oo kale waxaad moodaa aashuumadaas oo kale faydaa nabquhaa midhaheedu kaannahu qilaalu hajara hajaro meesha la yidhaha aashuumadeedo kale aashuunkeedu waa weyn wa waraqwa caleenteeduna ka aadaani lfuyuuli maroodiyaalka dhagahooda aad mooddaa caleenteeda waxaad mooddaa maroodiyaalka dhagahooda wa waraqwa caleenteeduna ka aadaani lfuyuuli maroodiyaalka dhagahooda aad mooddaa fii aslihaa salkeeda arbacatu anhaarin afar webiyaa ku taalla oo burqanayda afar webi aageeddaa salkeeda ka soo baxda nahraani laba webi baadinaana adduunka kama muuqdaan waa qarsooyihiin aaqiray jiraan iyo jannada waa nahraani laba webine daahiraani waa muuqdaanoo adduunkay ka muuqdaan fa sa'altu waa weydiiyey jibriila fa qaala wuxuu yidhi amal baadinaani labada qarsoon fa filjannati jannaday ku yaallaan wa ama daahiraani labada muuqataa anniilu waa webigaa niil la yidhaahdo oo masar ku yaalla iyo walfuraatu weliga furaad la yidhaahde ciraaq ku yaalla ah. labadaan halkaan marayda halkaas ka soo burqadaan ah. halkaasay ka yimaadaan soo ma jeedin webiga niil iyo webiga furaad wey furaad marka ciraaquu ku yaallaa niilna masar uma furidan calaya waxaa laygu soo waajibiyey khamsuuna salaatan konton salaadood inta kale waa salaadu waxay uga duwan tahay inta kale maqhurjibriila loo soo dhiibo kaasaa nabiga u sheeg tanna nabiga inta la wado ilaahi weyne subxaana wa tacaala la hadlay aa ilaahay u soo dhiibo oo yidhi salaadaana ku waajibi ortaa waa ka duwan tahay markaad waajibaadka kale salaada waa ka weyn bal sida loo weyneeyo fiiri nabigiiya la wado awal markuu jibriila la soo degi jire oo soo soo degi jiray markaasuu nabigu dhulka jeego ugu sheegi jiray soonaa waajib haddii la leeyahay haddii wax kale la waajibina laakiin salaadii markii la waajibay nabigiiyaa la wado kaasaa rabbi toos kuu soo diisa soo ma jeed weynankeeda sida loo weynayo konton salaadood waa afar iyo labaatankii sa habeenkii iyo maalinkii macnaha uma furidad calaya waxaa laygu soo waajibiyey khamsuuna salaatan fa aqbaltu waa la soo qaabilay waa la soo tegey hoosaanu la soo degay ta garabka soo saartay aanin ummadiyan u geyna aan le ilaahay ii soo diiyo waa la soo degay faaqbaltu waan la soo qaabilay xataa ji'tu ilaa aan ula imid muusa nabi muuse halkuu joogay sanada lixaad soo maaha waa la soo dagolo soo socda sanadii toddobaad soo dhaaf sanadii lixaadaan keena nabi muuse aan halkaas kula kulmo nabi muuse aan halkaas kula kulmo fa qaala nabi muuse wuxuu yidhi maa sanacta maxaad soo samay qultu waxaani furidad calaya waxaa laygu soo waajibay khamsuuna salaatan konton salaadoodaa laygu soo waajibiyey qaala nabi muuse wuxuu yidhi naasix wey xasad nabi maba galaba xasad nabi muuse waa naasix waa mid qofki u khayr muila tala fiican u siiye tala fiican uu siiye qaala nabi muuse wuxuu yidhi ana aniga aclamu anaa kaaga oqoon badan binaasi dadka minka adiga caalajtu waxaan dheehay oon la dhaqmay bani israa'iila ashadda almucaalajati dheehid midda ugu adkeed macnaha waan farsameeyey ku dadaalay islaaxiyey ey maarastu wey waan mumaaraseeyo waan dheehay waa la dhaqmay waan arkay bal waxay say awaamirta u qaadanayaan caalajtu ey maarastu waan mumaaraseeyo waan dheehay macnaha waan farsameeyey oo waa islaaxinayay caalajtu waxaan dheehay bani israa'iila ashadda almucaalaja dheehid midda ugu darneed wa ina ummataka ummadaadu laa tudiiqu ma awoodo farjic laabo ilaa rabbika rabbiga xaggiisa og u laabo fiiriya xadiiskan waa bukhaariy xagga rabbi u laabo halkee aaday nabigu markii laabo layidha halkuu aada ma dhulkuu soo aada ma midigu aada ma bidixu aada maya meeshu ka yimido koraydu aada markii la yidhi rabbi og u laabo u fiirsada balxadiiska orad laabo ku laabo rabbi xagga rabbi u laabo rabbi waxaad ka baridaa inuu kaa fuudeeyo konton ma awoodo ummadaadu oo fiirsada rabbiga orad ku laabo fas'alhu rabbi weydiiso atakfiifa fuudayn farajactu waa laabtay nebi maxamed sala allahu alay slm farajactu waa laabtay yuhi nebi maxamed sala allahu alay slm fasa'altu rabbiyan soo weydiistay fajacalaha arbaciina afartan iiga sori toban iga rid afartanaan kaaga dhiga orod qaad oo ummadda u gee uma milahu uma qaala nabi muuse wuxu uhi milahu intii oo kale intii ku celi maxaad soo samaya afartanaa lagu soo waajibiyey anaa kaaga aqoon badan dadka adiga reer banu israa'iil aan dheehay dheehid midii ugu adkeed ummaddaadu ma awoodaan cod xagga rabbigaa ku laabo ee weydiiso inuu kaa fuday intii ku celi intii ku celi uma alaaiina soddonu alla igu soo waajibiyey ta ku laabtay uma milahu haddana intii oo kale u intii ku xig markaa midu yidhi maxaad samay kaasaana soddona lagu soo waajin kaasuu yidhi anaa dadka kaa ogo reer banu israa'iilan dheer dheehid midda ugu adkeed ma awoodo ummaddaadii rabbiga ku laabee soo bari ee iga fududee dheh uma milahu marka fa jacala rabbi wuxuu ka soo dhigay dhe cishriina labaatan uu ka soo dhigay ta ku laabtay uu labaatan iiga soo dhigay rabbi uma milahu haddana intii oo kale u yidhi uma qaala milahu markaan soo laabtay oo nabi muuse aan u imid uma qaala wuxuu yidhi milow intii oo kale maxaad samayda labaatanaa lagu soo waajibiyey anaa ummadda dheehay reer banu israa'iil horta anaa kaa ogoo og ma awoodo ummadaadii rabbigaa ku laabee bari ee waxaa tira rabigo labaatanka iga yaree fa rabbi cashra tobanu ka dhig fa ataytu muusa nabi muusaan u imid faqaala milo waa kaasa hadeeruu ficilkii kuu sheegay milo wixii nasbina waa taas faqaala wuxuu yidhi milo intii oo kale u yidhi ah, maxaad samayda toban salaadood lagu soo waajibiyey dadkaana kaa oqoo waxaan dheehay reer banu israa'iil dheehintii ugu adkeed ma awoodaan ummadaadu toban salaadood maalinkii orad rabbigaa ku laabo waxaad weydiisataa inuu kaa fuudeeyo saasuu yidhi faqaala milo intii oo kale u yidhi faataytu muusa nabi muuse ayaan u tegey faqaala wuxuu ihi milow intii oo kale fa jacalaha rabbi wuxuu ka dhigay khamsan shan salaadood shantiian soo qaado faataytu muusa nabi muusaan u imi faqaala wuxuu ihi maa sanacta xaad samay qultu waxaan idhi jacalaha rabbi khamsan shan uu ka dhigay faqaala wuxuu idhi milow intii oo kale u imi ma awoodo ummadaada rabbi ku laabo bari oo weydiiso inuu kaa fudeeyo qultu waxaan idhi fasallamtu anigu waa hogaansamay rabbina waa ka xishoona meeqa goonan ku laabto iga fudeey Ah. waa hogaansamay hantaa waa qaada waana ugeyno ummadii saasaan eh, nabig muuse ela shanta halaga fududay ummadii orod rabbi ku laabo naxariis badana meeshaas marka ay tusaydaa maxay tusaydaa nabiga inuu kor loo dhigay markuu soo dego nabi muuse uyaada muuse leeya orod rabbi ku laabo kaa rabbi jira kor dhammaan saxaabada taabiciyaalka a'immatulhuda dhammaantood saasay ka fahmiyen culummada muslimiintuna xadiidkaas waxay ku soo arooriyeen ilaahay koruu jira markay ka hadlayo imaamu shaafici ardadiisii imaamu lmusani ismaaciil ibnu yaxya almusani kitaabkiisa sharxu sunna wuxuu yihi caalin calaa carshihi fii majdihi bidaatihi alla carshigiisuu ka sarreeya daatadiisa wey wax carshiga ka sarreeya asagoo sharaftiisa ku sugan markaasuu yidhi dhammaan culummada muslimiintu saasay ku ijmaaceen maahan toban caalim hal qof ma khilaafo u leeya waa ijmaac caqiidada kitaabka ku qoran markuu dhammeey u keena u leeya dhammaan intaas aan sheegay culammada ku ijmacda soo ma jeedi abu saciid cuثmaan ibnu saciid addarami kitaabkiisa qiimaha badan arabdu cala اljahmiya markuu ka soo hadlo oo adilada soo arooriyo wuxuu leeyahay qofka aan garan rabbigiis inuu kor jiro rabbiga uu caabudayo ma yaqaano ilaah ma yaqaan qofkaan dhihin korun ilaahay jiro ma yaqaan maxaa qoraxda waa ka cadda ilaah inuu kor jiro rabbiga u caabuda ma yaqaan qofkaan dhihin alla koru jira saasuu leeya baro nabigaa dadka ku imtixaani jiray oo weydiin jiray saxiixulmuslimkay ku taalla kutubta ugu saxiixsan uu ka mid dhulka korkiisa inta kitaab taalla cirkana ka hooseyda saxiixulmuslimka gabadha loo keenay addoon ah ninaa dharbaxa iska lahaa oo saxaabi aha markaasa nabigu ka carooday gabadha adoontaa la dhaawacay markaasuu rasuulka allo ma xoreeya ilaa addoon qofkii dhaawaca kafaara waxaa inuu xoreeyo rasuulka ilaahayo ma xoreeya markaasuu ii keen lagaba inay muumino taha shardiga haddii aad xoraydo addoonaan muumin hayn kafaaradu kaa gudubmi markaasuu ii keen markaasuu u keenay nabigu labadan su-aalooda weydiiyey ayna allah allah makaankee jira halkee jira ayna makaana lagu weydiiyey ismu istifaam can ilmakaan we makaankee jira alle waxay tihi fi samaa korow jiree ah. anugu dhagxaanta iyo birqalaxda ma caabudo alaabaha adduunkan yaalla allaha khaaliqaha carshiga ka sarreeyo weya midkaan caabuda saasay leeda gabadha soo ma jeeda markaasuu yidhi waman ana anugu yaanahay markaasay tihi rasuulullah rasuulkii allah markaasuu yidhi actiqaha fa inahaa mu'mina hore waa mu'minad rabbiya rasuul taqaana Ah, jahliyad maaha aan rabnimadu jiro u qabo soo ma jeed waa muminad saas darteeda imaam اbukhaari kitaabkiisa khalqu afcaal cibaad wuxuu leeyahay jahmiyada oo yidhaahdaan alle meel kastuu joogaa allahuma wjudu fii kulli makaan leh yahuudda iyo kirishtaanka waa ka gaalnimo badanya sababtoo ah muslimiinta ahlu kitaabka dhammaan waxay ku itifaaqeen alla carshiga korkiisuu ku sugay maaha muslim kaliya xataa dhammaan waxaa ahlu kitaaba saasay qabaan marka qofka yidhaahda alle carshiga kama koreeyo ama yidhaha alle ma aqan meelu jiraba ilaahay ma yaqaan qofkaas uu caabudayo maba yaqaan allah uu caabudayo meelu jiro saas darteeda imaamu daaran wuxuu leeyahay hadduu addoon yaho la xoreeyo qofkii kafaara lagu lahay ka gudima xale muumin ma xoran qofkaas muumin inuu yahana la rabaa addoonkaad xoraynaya waa inuu rabbi iyo rasuul qofku yaqaan xadiidkan halkaasaan ku joojayna masale muhiima ah ku tacaluqday wallah subxana wa tacala aclam wsala allah waslama baaraka calaa nabiyina mxamed